بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ولا ليال caawa ay taariikhdu tahay lix iyo tobankii bishii sagaalaad labada kun iyo oo waafaqsan toddobiyo tobankii bishii koowaad kun afar boqol iyo koob iyo afartanka hijriga waxa aynu halkan diyaar ugu nahay mu'tamarkii labaad galayna waxa weeyaan sanadkii labaad shicaarkiisuna uu yahay dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaa ayuu idiin dardaarmay si aad ilaahay uga cabsataan macnaheeduna ay tahay ciwaanada soo socda ee culimmada dalka dalkeenna haldoorkooga ay gelayaan inay dardaaran iyo wasiye inoo noqoto ayaynu u fadhinaa muxaadaradii koowaad inta aanan sheekha ku wareejinin waxa u mahadnaqanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suurtogeliyey xaafaddeennii inagoo dhinacna u dhaafin masaajidkeennii culimmadii waxa weeyaan dalku ay inoogu imanayaan oo wakhtigooga ayna siiyeen ilaaha inoo suurtogeliyaynu u mahadnaqannaa taaniyan waxa aynu u mahadnaqanaa maamulka masaajidka sheekh cabdiraxmaan ugu horeeyo iyo odayaasha masaajidka ah oo mar walba inoo garab taagan diyaarna u ah masaajidka wax kastoo khayri laga qabanayo taalian waxaaynu u mahadnaqanaa guddida raabidada ah ee masaajidka ka jirta ee macal cabdirasaaq iyo nimcaan iyo ay ku jiraan iyo dhallinyarada kale ee khayrka xaafadda iyo barnaamijyada noocan oo kale ah masaajida ka qabanqaabiya sannadkii labaadna ay tahay in culimmada halkan ay isugu keenaan iyaguna way mahadsan yihiin wajazaakum allahu khayr waxa aan ku soo dhowaynayaa cabdiqani axmed faarax oo inoogu furfuri doona aayaad qur-aana mu'tamarkan bilaabmaya falyatafadal mashkuuran wama'juuran biidn illahi alkariim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون جزاه الله خير خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى tacaala qur-aankaa qiimaha badan ee uu ilahay miisaanka xasanaadka ha saaro qalbigiisana ha ku sugo camalfalkiisana ha ku sugo innagana ilaahay subxaana wa tacaala kuwii ku camalfalaha inaga dhigo imminkiyo haata waxaan ku soo dhowaynayaa culimmadeenna lambarkii koowaad mu'tamarkeenna ashaykh alfaadil sheekh maxamed sheekh ismaaciil xasan falyatafadal mashkuuran wama'juuran biidni illahi alkariim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في قرآنه وهو أصدق القائلين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما سورة النساء بقول أفر طبعا إخوتي الأعزاء mowduucan aynu caawa u fadhino waxa weeyaan ciwaankiisu islaaxu daati اlbayn hadday ummad ama afraad wax ka midihi ay isqoonsadaan oo ay isla keeni kari waayaan in la dhex galaa waajiba ummaddan ama bini aadmiga ama haddaynu dhahnaho ummat lislaam waa ummad aan kala maarmaynin mucallimkii ummaddan rasuuli llaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh miithaal aada iyo aad u qiimo badan oo qof kasta oo u fiirsada uu wax badan ka kororsanayo ayuu nebigu ku miihaaliyey ummaddan wuxuu ku miihaaliyey inay jasad tahay mahalu lmu'miniina fii tawaaduhim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mahali jasadin waaxid ummatu muxamed ummat alislaam hal jasad buu nebigu ku miaaliyey markay jasad noqotay waxay yeelanaysaa cuduro waxay yeelanaysaa baahiyo waxay yeelanaysaa dhibaatooyin cudurradaa in la dabiibo baa loo baahanayaa haddii cudurka la daawado wuu sii fufayaa wuu sii ballaadhanayaa wuxuu la mihaal yahay qofka keliya jasadkiisa qofka bini aadmigii hadduu bukoodo oo aan dhaqso loo dabiibin xanuunku uu ku faafaa ilaa marka dambe uu keeno geeri bulshaduna waa sidaasoo kaleo haddii aan dhaqso loola gaadhin dabiibka ummadda way ka hadhaa xanuunkuna wuu ragaadiyaa sida aynu ognahay xanuunada afraadda ku dhaca midba heer buu taagan yahay ilaa marka dambe danta la moodo ama uu go-aan qaato dhakhtarku in ay lagama maarmaan tahay qofkan buka inay dantiisu ku jirto xubnihiisa qaar ka mida in la gooyo si loo badbaadiyo inta kale si loo badbaadiyo inta kale maalan haddii gaangareeno ay ku dhacdo ruuxa xubnihiisa mid ka mid ah wuxuu qaadanayaa dhakhtarkaasi go-aan ah inuu xubintaa gooyo goyntaa uu goynayana dhakhtarku aasim kuma aha waa maxmuud weeye waa lagu mahadinayaa weliba lacag baa loogu darayaa isagoo xubintii qofka gooyey ayaa haddana lagu ixtiraamayaa oo weliba adduun loogu darayaa bulshaduna mararka qaarkood waxay gaadhaa heer xubnaheeda qaarkood ay xanuunno xun oo halisa ay qaadaan oo haddii xanuunkaa la sii daawado xanuunkaasi uu faafo ilaa ummaddaa marka dambe u wada saameeyo wuxuu markaa dabiibkii bulshadu wuxuu go-aansanayaa xubintaa bukootay ee bulshada in la jaro ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay tabaaraka wa tacaala fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah hadday bulshada qayb garmaqaatihii ay ka soo baxdo waxaa idinku waajiba qaybtaa inaa goysaan si mashkiladu ay u soo afgo'do mowduucan islaax daat albayn waa mowduuc laba fardi ilaa iyo shacbiga oo dhan saamaynaya waana mowduuc kuwa nool iyo kuwa dhintayba saamaynaya waa mowduuc aada iyo aada u guda ballaadhan oo hal fadhi keliya aan lagaga bogan karaynin waxaanse isku dayayaa inaan soo koobo oo aan soo ururiyo oo aan isdultaago hadba inta mahuraanka insha allahu tacaala dhowr yani markaa qodobaan u qaybinayaa si ay ila fahmtaan marka hore waxaan qeexi doonaa mowduucan macnihiisu uu xambaarsan yahay baan idin fahamsiin doonaa haddii aan la idhaahdo qodobka labaadna waxaan tilmaami doonaa shareecada islaamku islaax daati albayn martabadeebay dhigtay in islaax daati la sameeyo oo bulshada dhexdeeda wixii kala gala in la kala saaro oo loo kala cadaalad sameeyo ma waajibba ah ma sunna ah, mise waa waxaan loo baahnayn waxaa kaloon ka hadli doonaa in sha allahu tacaala dhakhtarka ku howlan islaax daat albayn oo dadkan ka shaqaynaya inay bulshada islaaxiyaan waa atibaa almujtamac waa dad ku takhasusay cilmiga sida loo dabiibo cudurrada bulshada hadduu ruux ku takhasuso ama uu ku dadaalo inuu cudurrada wax ka qabto fadli intee la-eg buu helayaa ajri intee la-eg buu helayaa waxaa kaloon isdu taagi doonaa in masaa'ilka qaarkood aanay sabab u noqon karin qofku inuu ku marmarsoodo waxa wanaaggaa ma samayn karo ama ummaddaa ma heshiisiin karo ama ma dhexgeli karo xataa hadduu dhaarto maalan qof baa wuxuu ka dhaartay wallaahi baan ku dhaartay inaanan labadaa ruuxu weligood arrinkooda gelaynin oo hadhow loo baahdo dabadeedna uu ku marmarsoodo waan ka dhaartay inaan arrintaa galo shareecadu arrinkaa mowqif adag bay iska taagtay dhaartaasina waxba ma maanacayso xukunkeedana waan sheegi doonnaa waxa kano waxaynu tilmaami doonnaa oo kale faa'iidada laga helo marka ulmadda caafimaadkeeda la saxo oo turxaan bixin loo sameeyo oo cudurrada dhexdeeda yaalla la xalliyo maxaa faa'iide laga helayaa maxaa samaraad ka soo baxaya waxaa kalaynu tilmaamaynaa shareecada islaamku siday u tixgelisay xanuunkan sida loo daweynayo in dhakhtarkan hawshan gudagalay ee bulshada daweynaya in loo dumiyey qaanuun dhan oo ummadda wada saameeya oo ah in uu been sheegi karo marka uu islaaxinayo bulshada cudurradeeda wax ka mid ah ruuxaa hawshaa ku jira waxay shareecada islaamku u bannaysay inuu been sheegi karo oo weliba haddana been maxmuud ay tahay oo aan beenaalo lagu tilmaami karayn waxaynu isdultaagi doonaa ruuxa hawshan qabanaya shuruudaha looga baahan yahay waxaynu in yar tilmaami doonaa arrinka ka soo horjeeda islaax daati albayn kaas oo ah ifsaad daati albayn iyada oo bulshada la kala dilo iyo shareecadu mowqifka ay ka taagan tahay si kale haddaynu u nidhaahno annamiima in bini aadmiga la ysku diro oo loo kala dab qaado oo haddii aan la yidhaahdo loo wardadaboodo dadka dhexdiisa qadaayaadka sidaasaan u qaybinaynaa culimada islaamku markay qeexayaan islaax daat lbayn waxay yidhaahdeen hiya naqlu lkalaam naqlu kalaami اnnaasi bacdihim ilaa bacdin ilaa jihati lislaax islaax daat albayn waxa weeye adiga oo hadallada isooga dabqaada laba qof oo ishaya ama laba qabiil oo ishaya ama laba dowladood oo ishaya adiga oo hadalkaaga mar walba dhinaca wanaagsan u dhigaya hadal wax qoomi karana ka ilaalinaya hadal mashkiladda sii weynaynayana ka ilaalinaya waxay cagsi ku tahay bay idhaahdeen namiimada oo imaam eh, nawowi marka uu muslimka sharxaya uu leeyahay namiimada waxaa la yidhaahdaa naqlu kalaami nnaasi bacdihim ilaa bacdin calaa jihati alifsaad namiimo waxaa la yidhaahdaa hadalka bini aadmiga dhex yaalla oo si qaldan loogu kala gudbiyo iyadoo la rabo in dadka la isa sudho oo dadka la isqaninsiiyo ayaa la yidhaahdaa namiimo taa ka soo horjeedkeedana waxaa la yidhaahdaa islaax daat albayn ayaa la yidhaahdaa in waxaynu gelaynaa qodobka ah xukumkiisa in hawsha laga shaqeeyo oo ilaahay loogu dhowaado xukumkeedu waa maxay xukumkeedu waa waajib weeye waana waajib kifaa'i ah waa fardu kifaaya laydhaa oo waxa weeye hadday cidi u kacdo oo ay hawshaa u qumto ay qaban karto inta kale wuu ka dhacayaa dembigu laakiin haddii loo kici waayo ama ciddii munaasibka ku ahayd ay ka gaabiso waa aasimiin cind allahi tabaaraka wa tacaala dhibaabaha halkaa ka dhacana qayb weyn bay ku leeyihiin daliilkeeduna aayadaha qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu ku yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala yas'aluunaka can alanfaal qul ilanfaalu lilaahi waalrasuul faataquu llaha wa aslixuu daata baynikum wa atiicuu allaha warasuulah in kuntum mu'miniin fattaquu allaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay intaa ka cabsataan dadka isqabtaha isku eeginee kala saaro oo dhexdooda gala waana amar ilaahay idin siiyeye wa atiicu allaha rasuulahu in kuntum mu'miniin ilaahay iyo rasuulkiisana ateeca haddii aada mu'miniin tihiin baa ilaahay leeyahy waxaa kaloo ilaahay aayad qur-aana uu ku yidhi aayaddii inanku uu ku furfurayay wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma clى اlأkhra faqaatiluu alatii tabغii xataa tafii'a ilى amri اllah fain faa'at faaslixuu baynahuma bاlcadl waaqsituu ina allaha yuxibu اlmuqsitiin labadan aayadood saddex jeer baa ilaahay uu ku soo celiyey xukumkaa fa aslixu dadka dhexgaloo ha isku daawanina intaanay xaajadu aanay sii adkaanin baa ilaahay ina faray marka waxaa muhim ah hadday arrini timaado ciddii hawshaa wax ka qaban kartaa inay dhaqso ugu kacdo oo cudurkaa dhaqso loo xakameeyo waxaa kaloo inay in yar tilmaamaynaa fadliga iyo maxaanku idhaahdaa ajriga laga helayo haddii hawshan loo guntado haddii camalkan loo shaqaysto ajri intee in la eg buu qofkaa ka shaqaynayaa ilaahay hortii ka helayaa aayaddii aan ku furfuray ayaa ilaahay wuxuu leeyahay laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ilaahay wuxuu leeyahay sideedaba ololayaasha iyo shirarka la samaynayo ee bini aadmigu isugu yimaadaan saddex shir unbaa ilaahay agtiisa laga jecel yahay khayr ku jiraa saddexdaa waxaan ahayn ha ku daalinoo waqtigiina ha ku luminina waxaa ka mid ah aw islaaxin bayna annaas in bini aadmiga la dhexdhexaadiyo oo haddii ay isqabtaan inta miyirka qabtaa ay dhex gasho ayaa lagama maarmaan ah haddaba waa waayahay haddii la dhex galo maxaa ilaahay agtiisa laga helayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu shardi laakiin uga dhigay marka bini-aadmiga la dhexdhexaadinayo shirarkaa laga qaybgelayo waa in ibtiqaa'a mardaati illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa waa in lagu rabo haddii sidaa la yeelo fa sawfa nu'tiihi ajran cadiima qofka sidaa yeelay waxaanu siin doonaa baa ilaahay yidhi ajran cadiima ajri aada iyo aada u weyn ayuu helayaa baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala ilaaha cadiimka ahi ajriga uu cadiim ku tilmaamay wax la koobi kara ma aha wax miisaan qaadi karana ma aha taasina waxay ka timaadaa <coughs> shaqadaasoo la qabto iyo islaax daat albayn ayay ku timaadaa waxyaalaha laga faa'iido ee bulshooyinku ay ka faa'iidaan markay ka ilaaliyaan isqabadka dhexdooda maxaa ka mid a ah? <coughs> ilaahay qur-aankiisu ku tilmaamo wuxuu yidhi wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluhaa muslixuun ummadii waxay cadhada ilaahay kaga badbaaddaa waxay horumar la'aanta kaga badbaaddaa waxay naxliga iyo cadaawadda dhexdeeda ay kaga badbaadaa waa in ay noqdaan dad muslixiin ah ilaahayna tabaaraka wa tacaala ummadda samaha ka shaqaysa kuma soo dedejiyo ciqaabkiisa marnaba ilaahay ma halaago wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluha muslixuun ayuu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala <coughs> waxaa kaloo amaraadkeeda ka mid a ruuxa hawshan ka shaqeeya ee bini'aadmiga heshiiskooda iyo bini'aadmiga dhexgala ilaahay dartiina u dhexgala ajriga iyo xasanaadka uu ka helayo wuxuu rasuulkeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam isaga oo la dardaarmaya abu ayuub alansaari wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa adulluka calaa tijaara dadku way wada shaqaystaane shaqo aanad ku khasaarinoo baayac mushtariya abu ayuubow ma kuu tilmaamaa qaala balaa haa buu yidhi nebi allow wixii aan ilaahay agtiisa faa'iide ka helayo qaala wuxuu markaa nebigu yidhi sil bayna annaasi idaa tafaasada idaa tafaasaduu waqarib baynahum idaa tabaacaduu waxaad shaqo ka dhigataa oo baayac mushtari aad ka dhigataa dadku markay kala furfurmaan isku soo celi hadday kala fogaadaanna isu soo dhoweyn ayuu ku dardaarmay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam isaga oo xadiidkaas uu warinayo abudardaa waa xadiid aada iyo aada u qaaliya ah. wuxuu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum biafdali min darajati asiyaami waasalaati wasadaqa ummad yahay ma idiin tilmaamaa shaqo ka khayr badan soomka sunnada ah iyo salaadaha sunnaha ah iyo sadaqada aan waajibka ahayn shaqo ka khayr badan oo ka ajri badan oo ka darajo sarraysa ma idiin tilmaamaa qaaluu balaa yaa rasuula allah waxay idhaahdeen nebi allow soom iyo sadaqo iyo salaad wada sunno ah oo ilaahay lagu caabudo fadligeeda aan garanayno wixii ka sii khayr badan waa u baahnahay noo sheeg bay yidhaahdeen qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigeenu deedna wuxuu yidhi islaaxu daati albayni waa in dadka dhexdooda la heshiisiiyaa fa inna fasaada daati albayn hadday dadku kala didaan oo ay dhibaata dhex timaado hiya alxaaliqa waa la kara guurayaa waa tii ciiraysay korkaa bini aadmigoo kala dida oo dab kala qaadan waaya way xiiraysaa baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nebigaa sii macneeyo wuxuu yidhi laa aquulu taxliqu shacra uma jeedo timahay idinka xiiraysaa walaakin taxliqu ddiin in dadku kala irdhoobaan oo dab kala qaadan waayo diintiina ku daciifaysa aakhiradiinna ku waayeysaan ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi waa arrin diin la-aan keeni kara baa nebigeenu yidhi oo haddii utuniyo aana timaaddo dembiyada ugu waaweyn bay suurto gelin kartaa oo dil leh oo dhac leh oo been leh oo fasahaad oo dhan baa daba socda marka rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaad sunno ah iyo soom sunno ah intaa ku mashquuli lahaydeen waxaa idinka ajri badan inaad ku mashquushaan islaax daati albayn halkaa ku ogtihiin in dhibaata taallo markiiba inaad taabataan oo aada gaadhaan ayaa ajri iyo xasanaad aada kaga helaysaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nebigeennu qiimaha ay masaladani leedahay markay fahmeen iyo taabiciyiintiiba hadalladay ka yidhaahdeen waxaa ka mid ahaa faa'iidooyinka iyo amaraadka laga goosanayo in bini aadmiga la dhexdhexaadiyo hadday qoys tahay iyo hadday qabiil tahay iyo hadday qaranba tahay waxay yidhaahdeen anas ibnu malik oo khaadimi rasuuli sal sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey uu yidhi man aslaxa bayna tnayni laba ruux ninkii dhexdhexaadiya actaahu allahu bikulli kalimatin hal eray oo kasta oo marka uu wax dhexdhexaadinayo uu ku dhawaaqay wuxuu ilaahay ugu bedelayaa cid qoraqab qoor la xoreeyey hadduu toban kelmadood islaaxa uu ku soo hooyey toban qoorood oo la xoreeyey buu ajrigeeda helayaa hadduu boqol ku hadlay boqol baa loo xoraynayaa saasuu yidhi anas ibnu malik imaamu alawsaaci raxmat ullaahi calayh isna wuxuu yidhi maa khuwa axabu ila allahi caza wajalla min khudwatin min islaaxi daati albayn ma jirto tallaabo la qaado oo ka khayr badan oo ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahay iyada oo bini aadmiga la dhexdhexaadinaya tallaabada loo qaado waman aslaxa bayna tnayni ninka ku guulaysta laba ruux oo ishaya inuu dhexdooda maslaxad dhigo kutiba kataba allahu lahu baraa'ata min annaar ilaahay wuxuu u qoraa inuu ka beri yeelayo naarta ayuu ilaahay u qoraa subxaanahu wa tacaala qodobka kale muhiimka ah waxa weeye xaajadan islaaxa marka la galo qofku wuxuu u baahanayaa labadii qof inuu hadaladii u kala gudbiyo inta aanu iska horkeenin albaab dhan baa isaga loo jebiyey oo ah baabulkadib beenta waxaa u bannaan almuslix daati albayn ninka hawshan qabanaya inuu been sheegi karo been uu wax isugu soo dhowaynayo maalan hebel buu u tegayaa markaasaa wuxuu odhanayaa warniyo maanta ninkii hebel baan arkayoo aada iyo aada buu uga qoomamoonayay arrinkii idin dhex maray iyo sidaa u kala maqan tihiin waanu soo dhowaynayaa run ahaan arrinkaa haddii la dhex galo kii kalena war buu ka qaadayaa isu soo dhowayna oo <coughs> aanu kaba kuba odhanin dabadeedna labadii ruuxoo sidooda markaa uu nin walba usoo busteeyey oo nin walbaaba uu ku qanacsan yahay hebelka kale wuu kuu baahan yahay ama aakhiraha la isugu baahnaado ama adduunyadaba eh ayuu isu keenayaa iyaga oo soo qancay oo cadhadii ay ka baaba'day dabadeedna islaaxii buu samaynayaa ruuxa sidaa ku shaqeeya bini-aadmiga ku heshiisiiya warar wanaagsan oo u kala qaado oo isagu dhex ahaan ka samaystay qofkaa kaadib lama yidhaahdo umu kulhuum bintu cuqba ayaa waxay leedahay inay nebiga ka maqasha calayhi salaatu wasalaam laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayaquulu khayra aw yunmi ma ma aha beenaale cinda allaahi tabaaraka wa tacaala wa cinda almu'miniin beenaale lama odhanayo ruuxa u kala dab qaadaya laba ruux oo hadal wanaagsan u kala gudbinaya <coughs> qofkaa beenaalo lama yidhaa ogow oo beenta loo baneeyey qofkan muslixa ah islaamku wuxuu gaadhsiiyey marxalad adag oo lagu cadaab mutaysto waxyaalaha cadaabka lagu galo waxaa ugu waaweyn waa kadibka arrintii caynka ahayd hadday maslaxad keenaysa baa nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam way bannaan tahay kadibkuna waa arrin aada iyo aada islaamku uula dagaalamo waxaanu nebigeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ina alkadiba yahdii ila alfujuur wa ina alfujuura yahdii ila annaar waina arajula layakdibu wayataxara alkadiba xataa yugtaba cinda allahi kadaaban beenta oo la sheego been bilaa maslaxad ah oo la sheego waxaa qofku ku mutaysanayaa in iridkii naarta wadadeeda uu maro heer baa rasuulku uu gaadhsiiyey ama islaamku xataa hooyadu inaanay ilmaheeda been ku maslixi karin halka loo baneeyey laba ruux ama laba ummadood oo isdilaya in ninka ka dhexay heshiiska wada inuu been ku islaaxin karo hooyada ilmaheeda been uma sheegi karto maalin maalmaha ka mida ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadh ag joogtay ayaa ilmo ay dhashay bay u yeedho waxay tihi kaale waxbaan ku siinayaae goortaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma waxaad siinaysaad u haysaa markaasay tidhi haayo timirtan aanu hayaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi amaa innaki low lam tucطihi shay-an kutibat calayki kidbatun haddii aada ilmahaaga odhan lahayd adigoo ku sasabaya si uu kuugu yimaado waxbaan ku siinayaaye kaalay ay beentaa tahay been baa laguu qori lahaa culimmadii axaadiidta naqlin jirtay ee inoo soo naqlisay axaadiidta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga waramaa nin sheekha oo alcilmi ah ayaa waxaa loo sheegay sheekh meel kale jooga oo axaadiistuu u baahan yahay aqoon u leh halkiibuu uga safray safar dheer sheekhii uu rabay ayuu u tegey wuxuu arkay sheekhii oo faraskiisii u yeedhyeedhaya masafna gacanta ku haya weel buu gacanta ku hayaa weelkaasi wuu madhan yahay si uu faraska u qabsado ayuu faraska uga dhigayaa inuu raashin siinayo waana weel madhan ninkii sheekha ahaa iyo daalibulcilmiga ahaa markii uu arkay sheekhan faraska been u sheegaya cilmigiisii kamuu qaadan oo iskaga soo noqday ninka bahaa'imta ah mayeedhaanka ah beenta ku khiyaamaynaya waxba ka baran maayo buuri markaa shayga beenta lagu idhaahdo aada iyo aada bay u adag tahay beentuna hadda waxaad mooddaa in la xalaashadayba maalan waqtigan xaaliga ah beenta inta badan waxaa kugu kalifa dadka ku kalifa bahalkan mobileka la ydhaah isagoo meel jooga buu hadlayaa waa lala soo hadlayaa hawl aanu haynin buu ku marmarsoonayaa meel aanu jeegin joogin buu u sheegayaa xataa heer bay gaadheen in aaladii lagu kalifay inay been sheegto mobileka laftiisibaa beenta lagu kalifayaa inuu sheego maalan mobilkiiba wuxuu ku xidhayaa number baa la garaacayaa waana numbarkiisii hadhow markuu dhacaba waxa l nambarkaad sheegtay ma aha mid jira haddana wuu jiraa waa xaqiiq waana kadib sidiisa ah adigaana ku qasbay inuu moobilku been sheego fa anta alkaadib nambarkaad garaacday maaha mid jira waana nambarkii uu isagu lahaa haddaad doonto iska xidh waad kari kartaa ilaacdi ku qasbi mayse haddaad doonto qofka ka qabo oo xaqiiqo u sheeg laakiin qofka inaad been ku maaweeliso ama aad tidhaahdo adigoon mashquul ahayn nambarkaad qaracday waa mashquul nambarkaad qaracday waa mashquul buu ku xidhayaa waanu iska yalaayo laguma hadlayo waxaa taa ka roon inaad runta ka raacdo kadib kuna yaryaraysi ma leh inaad xayawaan been ka sheegto ama aada u sheegto iyo inaad ubadkaaga been u sheegto ama inaad aaladaada been ka sheegto waxaasoo dhan waa kadib kadibna wax kala soocay ma laha marka qofku haddii uu been sheego rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu caadaysto waxaa lagu qorayaa cinda allahi kadaab waxaa kaloo nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadmigiihi aroortii intuu ka laho ayuu been dadka dhexdiisa ka sheegaa beentiibaa adduunyadoo dhan ku faafta ninka caynkaasoo kale ah ee shaqadiisuba ay tahay inuu been ka baayac mushtareeyo sida joornaalada maanta oo kale iyo miidiyaha caalamka maanta aad yani aada ogtihiin waxa been lagu faafinayo o dhan waxa weeyaan waa kadib waxaanu rasuulkeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ruuxa been sheega ee caalamka ay ku faafto beentiisu marka uu dhinto cadaabulqabriga loo samaynayaa wuxuu noqonayaa in midi la qaado oo daankaa la jeexo ilaa iyo qadaadka oo isha la jeexo ilaa iyo qadaadka oo sanka la jeexo ilaa iyo qadaadka deedna uu malagu dhinaca kala aado oo haddana jeexjeexo intuu kan jeexayaa kani caafimad isku soo noqonayaa ilaa qiyaami saaca sidaasaa loo jeexjeexayaa waxa kaloo diintu maanacday in majaajilada been lagu daro majaajilada in been lagu daro waa xaaraan weeye waylun liladii yuxadiu fayakdiba liyudxika bihi lqowma waylun lahu waylun lahu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tognaareed waxaa iska leh ninka been sheegaya isagoo raba dadka inuu ka qosliyo isagoo raba dadka inuu ka qosliyo waxaa kaloo shareecadu beenta gaadhsiisay wixii laguu sheegaba inaad sii tebiso sanad baad u haysaa hebel baa kuu sheegay laakiin wixii inaad mar wixii lagu sheegaba aada sheegto kafaa bilmari kadiban an yuxadita bikulli maa samic adigoo laguu sheegay haddana iska hubso beenaale iyo mahubsada waa walaala bay yidhaahdaan soomaalidu marka ilaa haada alxad bay beentu islaamka agtiisa ka taagan tahay waxaa islaamku gaadhsiiyey beentu inay tahay calaamadaha munaafiqa calaamadaha munaafiqa lagu garto beenta ayaa ugu horeysa idaa xadaa kadib beenta heerkaa taagan ee islaamku uu sidaa u dhababay ee loogu bishaareeyey beenaaluhu inuu cadaab gelayo ayaa waxaa loo ogolaaday ruuxa bini aadmiga iyo dadka heshiisiinaya inuu hadal wanaagsan dadka u kala gudbiyo isagoo naf ahaantiisa ka samaysanaya taa waxaa ka soo horjeeda in bini-aadmiga la heshiisiiyo waxaa ka soo horjeeda in bini-aadmiga la kala dilo oo war loo kala qaado taasna waxay ku imanaysaa namiimada waxa la yidhaahdo namiimadu waa masalo shareecada islaamku ay mowqif adag iska taagtay mowqif adag bay islaamnimadu iyo diinta islaamku iska taagtay munaafiqiin maxaan ku idhahda namiimada ilaa qofka bini aadmigii uu ku mutaysanayo cadho ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu nebigeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam laba nin oo qabriga lagu cadaabayay markaasaa nebigu wuxuu maqlay cadaab qayladoodii iyo eh, dhibaatadoodii buu nebigu maqlay iyagoo qabriga ku jira markaasaa nebigu yidhi labadan qabri cadaab baa ka socda mid ahaan kaadida iskama basriyo kaadida iskama hagaajin jirin midna wuxuu dadka la dhex socon jiray namiimo iyo isku dir ayuu dadka la dhex socon jiray marka sababaha cadaabka lagu galo waxaa ka mid a in dadka la kala dilo taa cagsigeeda in dadka la islaaxiyana jannaa lagu gala nebigeennu wuxuu tilmaamay in dadka la kala dilo inay ilaahay agtiisa ay ka tahay bini aadmiga marxaladaha ugu xun inay yani gaadhsiinayso wuxuu nabigeenu yidhi alaa ukhbirukum bishiraarikum dad yowma idiin sheegaa kuwa idinku sharka badan leh kuwa idinku sharka badan leh ma idiin sheegaa haabay yidhaahdeen almashaa'uuna biاnnamiima almufsiduuna bayna alaxiba nebigu wuxuu yidhi waa kuwa dadka u kala dab qaada iyagoo isku dilaya oo kala dilaya oo kala dili dadkii isjeclaana kala dilaya fasahaadna faafinaya kuwaasaa ilaahay agtiisa ugu shar badan marka haddaba waxaa muhiim ah qofka muslimka ahi inuu ka shaqeeyo waxyaalahan diinteennu inooga warantay fadliga badan leh oo ah in bini aadmiga la heshiisiiyo oo wanaaggooda laga shaqeeyo waayo danteennaa ku jirta qof waliba inuu dadka kaloo wanaagsan la noolaado horumarkooda ku jira marka alislaax daata albayn ajri iyo xasanaad badan baa ku jira casharkeenna maantuna halkaasaan ku joojinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aada bayn ugu mahadnaqaynaa sheekheenna sheekh maxamed sheekh ismaaciil xasan eh, wakhtigaa qiimaha badan ee uu ina soo siiyey iyo mowduuca qiimaha badan ee uu inagala hadlay xaqiiqatan sheekhu isagoo aada u mashquulsanaa oo weliba cashra dhigayay baan aada ugu aada uga codsanay mowduuca aada iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa jazaa llahu khayran inagana ilaahay subxaanah wa tacaala haynagu anfaco insha allahu waxay noo bilaabmay muxaadaraadkaas oo shan habeen socon doona caawa ko ay ka tahay jimcahana insha allah kusoo gebagaboon doona saas aynu isu wada gaadhsiino rag iyo dumarba insha allah aynu kana faa'iidaysano insha allah sheekha laba codsi oo midna su-aal yahay midna duco lagu dalbanaya baan u raacin lahaa su-aashan qofka soo qoray wuxuu leeyahay sheekh haddii aan sheekooyin mala awaal a ah sameeyo si bulshadu uga faa'iidaysato maxay diintu ka qabtaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العaalamiin waxaa qofku uu mala awaalayo haddii uu ku saabsan yahay wax diinteenna ka mid ah wax diinteenna ka mid ah hadduu ku saabsan yahay diinteennu way ka baahi yani qabtaa uma baahna in loo mala awaalo wax loo mala awaalo way ka dharagsan tahay waxaa jiri jiray niman axaadiista sameeyo wadaacin la yidhaahdo wadaacin baa la odhan jiro axaadiis bay mala awaali jireen si ay dadka ugu xiisogeliyaan diinta markaasaa waxaa lagu odhan jiray war waxaan maxaa u been abuurateen oo nebiga uga been abuuranaysaan markaasaa waxay odhan jireen laa nakdibu calayhi bal nakdibu lahu nebiga kuma been abuuranayne waanu been abuuranaynaa nebiguna in loo been abuurto uma baahna diintuna iyadaa isku filan alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina marka waxaan kula talin lahaa walaalkaas haddii aad wax uun doon aada doonayso inaad dadka diinta ku jeclaysiiso diintaa ka buuxa waxaan mala awaal ahayn oo xaqiiqo ah oo taa aada mala awaashay qalbiga siday u saamaynaysa si ka xoogan u saamayn karta markaa diinta baro inaad diinta u mala awaalto waxaa kugu kalifaya waa aqoon darro kaa haysa diintaada waayo umaba baahateen inaad u mala awaasho diinta haddii aad diinta garan lahayd taad mala awaalaysaba mid ka fiican baa diinta ku jirta marka baaraka allahu fiikum diinta aan baranna insha allah iyadaa inoogu filan wacdi iyo waanaba هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة قد في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى الدرب عيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا